alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wacala aali muxamed wa sallama tasliiman katiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii alqawaacid alarbac waxaynu gallay qeybta muqadimada waxaynu kaloo gallay qaacidada koowaadna waa gallay qaacidada koowaad khulaasahaan sheikhu wuxuu inoogu sheegay mushrikiintii ama gaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la diriiree la dagaalamay inay qirsanaayeen ilaahay inuu jiro oo khaaliq yahay oo mudabbir yahay oo kownkan ama caalamkan u maamulaayo bimacnaa rububiyada ilaahay inay qirsanaayeen min xaysu aljumla duuduub ahaan inay qirsanaayeen laakiin waxay ku gaaloobeen ay ahayd inay ilaahay cibaadada u keliyeyn waayeen oo cid kale ay la caabudeen macnaha caynkaasee uu sheikhu sheegay ahlucilmigu aad bay u sheegaan qadiiman wa xadiisan hadday yihiin culammadii ka horraysay iyo hadday yihiin culammadii ka dambaysay mid walba ahlucilmi badan oo sheegay ayaa jira inkastoo dadka qaarkood ay ka gedmatay arrinkaas waxaan tusaalaynaynaa sheekh ka mida culammadii ka horraysay oo la odhan jiray fakhruddiin alraazi la odhan jiray culammada ashaaciradana ka mid ahaa kitaabkiisa weyn ee tafsiirka ah waa ku tilmaamayaa gaaladu inay qirsanaayeen allah oo keligii inuu abuuray oo cid kale aynay abuurin yacnii cidda abuurtay allah qura inay tahay laa khaaliqa lahum ila allah inay dhammaantood qirsanaayeen tafsiirkiisaanu ku sheegayaa qarniyaal badan baanu ka horreeyey ah, sheekh maxamed bin cabdilwahaab bal ibnu taymiye uu ka horreeyey ibnu taymiye xataa waa ka horreeyey oo wuxuu dhintay lix boqol iyo lixdii markii hijrigu ahaa ayuu dhintay halka ibnu taymiya dhashay lix boqol iyo lixdan iyo kow wuxuu ku odhanayaa kitaabkiisa tafsiirka ah markuu fasiraayo waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitimiir aayaddaa suuratu faatir markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa wahaa hunaa latiifa wa hiya ana allaha tacala dakara linafsihi nowcayni min alawsaafi axaduhuma ana alkhalqa bilqudrati waaliraada waathaani almulk wastadalla bihima cala annahu ilaahun macbuud kama qaala tacaala qul acuudu birabbi annaasi maliki annaasi ilaahi annaas dakara rabba waalmalik warataba calayhima kownahu ilaahan ay macbuuda wadakara fi man ashrakuu bihi salba sifatin waaxida wa huwa cadamu almulk biqowlih waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir walam yadkur salba alwasfi alaakhari liwajhayn axaduhuma ana kullahum kaanuu muctarifiina bian laa khaaliqa lahum ila allah wainama kanuu yaquuluuna biana allaha tacaala fawwada amra alardi waalardiyaati ila alkawaakib alatii hiya alasnaamu cala suuratiha wa tawaaniciha فقال لا ملك لهم ولا ملكهم الله شيئا ولا ملكوا شيئا وثانيهما انه يلزم من عدم الملك عدم الخلق لانه لو خلق شيئا لملكه فاذا لم يملك قطميرا ما خلق قليلا ولا كثيرا yacnii hadalka kollay waa maqlayseen khulaasadiisu waxay tahay inuu markaa sheikhu tilmaamaayo ilaahay u sheegay laba nooc oo sifaadkiisa ka mid a laba wasfi oo u sugnaaday mid waa inuu markaa awood iyo doonis wax ku abuuro ta labaadna waa mulkiga labadaa sifaba ilaahay waa isku sifeeyey aayadaha ka horreeya ayuu markaa sheegayaa inuu markaa saa isku sifeeyey dabeedna markaa la raaciyey waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmir wuxuuna ka daliishaday inuu yahay ilaah la caabudaayo ayuu allah ka deliishado bimacnaa cibaadada xaqu leeyay sida suuratu birabbi nnaas ba ilaahay ku yidhi qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas arabba waalmalika ayaa la sheegay waa laba ismo asmaada ilaahay ka mid a ah, inuu ilaahay rabbi yahay malikna yahay oo maliku nnaas uu yahay haddana waxaa laga dambaysiyey inuu ilaaha nnaas yahay qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi innaas ilaahi nnaas inuu yahay baa laga dambaysiyey warataba calayhima kownahu ilaahan ay macbuuda mar hadduu yahay rabba annaas iyo malika annaas mar hadduu sidaa yahay waxaa markaa ka tartiibsamaysa oo ka sababoobaysa oo allah ka sababeeyey ka tartiibiyey inuu yahay ilaah bimacnaa macbuud inuu yahay wuxuuna ka sheegay ciddii allah u sharig yeeshay sifada markaa mulkiga in laga siibaayo oo mulki aynay lahayn markuu allah u yidhi waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmir yacni ma sheegin sifada kale oo ah markaa inaanu waxba abuurin oo aanu markaa waxa weeye aanu khaaliq ahayn laba weji baanu u sheegin wejiga koowaad waxay tahay buudi walam yadkur salba alwasfi alaakhari liwajhayn axaduhumaa ana kullahum yacni gaaladoo dhami kaanuu muctarifiina bian laa khaaliqa lahum ila allah waxay ahaayeen qaar qirsan khaaliq iyaga abuuray inaanu jirin allah mooyaane allahoo quri inuu yahay ka abuuray saasay qirsanaayeen wa innamaa kaanuu yaquuluuna bianna allaha tacaala fawada amra alardi waalardiyaati ila alkawaakib alatii hiya alasnaamu calaa suuratiha wa tawaadicah waxayse u qabeen buu yidhi inuu ilaahay marka arrinka dhulka iyo umuuraha yacani dhulka loo nisbeeyeyba inay u qabeen marka xidigaha in loo xil saaray sanamadan ay caabudayaanna waxay uga jeedeen inay sawiro uga dhigaan yacni markaa kawaakibtii oo suura timhaal ay arkayaan oo kawkabkii markaa waxa weeye yacni uga naa'ib ah ama ramsi uga ah bay u qabeen marka allah wuxuu sheegay inay mulki lahayn waxa ay caabudayaan allah ka soo hadhay allahna aan waxba mulki siin waxay mulkiyeenna ayna jirin ta labaad waxay tahay inaynay mulki lahayn inaanay mulki lahayn waxaa ka dhalanaysa inaanay waxba abuurin waayo hadduu wax abuuri lahaayeen way mulkin lahaayeen marka marba haddii laynoo sheegay inaanay qidmiir xuub yacni laftimireedka xuubka yaraacadee ku wareegsan in laeg inaanay mulkin inaan intaa in laeg mulkiyayn waxaa laga qaadanayaa wax yar iyo wax weyn toonna inaanay abuurin baa laga qaadanaya calaa kulli xaal waa waadix cibaaradu waa caddahay marka waxa weeye masalada noocaasi waa masale nusuustii adiladu ay sheegayso ahlucilmiguna aad iyo aad ay u sheegeen alqaacidatu athaaniya qaacidada labaad qaala raximahu allahu tacaala musanifku waxau yihi allah u naxariistee alqaacidatu athaaniya anahum yaquuluuna maa dacawnaahum watawajahna ilayhim ila litalabi alqurbati washafaaca qaacidada labaad waxa weeyaan annahum yaquuluuna inay odhanayeen mushrikiintii carbeed maa dacawnaahum ashyaadan aanu caabudayno maanu baryin wa tawajahnaa ilayhim xaggoodana ulamaanu jeesan yacni markaa yacni cibaado ila litalabi alqurbati washafaaca inaan dhowaansho ka doonayna mooyaane xagga allah aynoo dhoweeyaan iyo shafeeco qaad aynoo shafeeco qaadaan inaynu ka doonayno mooyaane wax kale uma baryayno qurubaad iyo cibaadaadna uma samaynayno laakiin waxaannu doonaynaa si ay noogu dhoweeyaan ilaahay yacni alqurba bimacna altaqriib ila allah xagga allah inay noo dhoweeyaan oon waasido ka dhiganno baan uga jeednaa bay odhan jireen iyo inay noo shafeeco qaadaan maxaa u daliila fa daliilu qurbati qurbo inay ka doonayeen daliilkeedu qawluhu tacaala waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa'a maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa allah wuxu uhi waaladiina kuwii ittakhaduu yeeshay min duunihi allah sokadii yeeshay awliyaa'a awliyo yeeshay qaar ay markaa qurbaan iyo cibaado u sameeyaan yeeshay ay yaquuluuna qowl baa la qadaraya khabarka laba weji bay culammadu ka maraan kollayba qowl in la qadaraayo waa la isla ogol yahay laakiin qowlka miyaa la xaalaynaya mise khabarkii baa laga dhigaya culamada qaarkood xaal bay ka dhigaan dabeedna waxay ku khabraan ina allaha yaxkumu baynahum fiima hum fiihi yakhtalifuun wa yaquuluuna ay qaa'iliina xaalay odhanayaan ka yeeshay awliyo maa nacbuduhum ila liyuqarribuuna ila allahi zulfaa hee ina allaha yaxkumu baynahum fiima hum fiihi yakhtalifuun allah baa kala xukumi doonaa wejiga labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo yaquuluunada la qadarayo ayaa khabarkii ah waaladiina ittakhaduu kuwii yeeshay min duunihi allah sokadii awliyaa awliye yeeshay yaquuluuna maa nacbuduhum ila liyuqarribuuna ay yaquuluuna waxay odhanayaan maa nacbuduhum ma caabudayno ilaa liyuqarribuuna inay noo dhoweeyaan daraaddeed mooye wax kale uma caabudaynoe odhanayaan ilallaahi xagga allah inay noo dhoweeyaan mooyaane wax kale uma caabudayno zulfaa ay qurba ama taqriiban dhowayn inay noo dhoweeyaan mooyaane wax kale kama doonayno ina allaha yaxkumu baynahum ina allaha allah yaxkumu waa xukumayaa baynahum yaga dhexdooduu kala xukumayaa fii maa hum fiihi yakhtalifuun waxay ahaayeen qaar isku khilaafaa oo isku maandhaafaa ilaahay baa kala xukumi doona aakhiro kala xukumi doona marka aayadda allah wuxuu inagu sheegayaa ashyaada allah sokadii ay caabudayaan muraadkay uga don lahaayeen mushrikiintu inay ahayd inay ka rabeen allah inay u dhoweeyaan marka waxay ka dhiganayeen wasto waasito yacni markaa rabbi ay ugu dhowaadaan bay ka rabeen oo ka doonayeen marka daliilu qurba waxaa loo jeedaa ay daliilu dalabihim alqurba yacni marka mudaaf baa loo qadaraya siduu markii hore horeba kuu soo sheegay ilaa litalabi alqurba marka qurbo inay ka doonayeen waxaa u daliila aayadda qurbadana waxaa loo jeedaa taqriib ila allah inay xagga allah u dhoweeyaan wa daliilu shafaacati qowluhu tacaala daliilka shafaacaduna inay shafaaco ka rabeen daliilkeeduna qowluhu tacaala waa hadalkiisa allah uu yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah wayacbuduuna wa caabudayaan min duuni illahi allah sokadii maa laa yaduruhum waxaan dhibayn bay caabudayaan walaa yanfacuhum aan anfacayna ayay caabudayaan daat ahaantooda aan dhibaato iyo dheef midnaba aan u lahayn wa yaquuluuna waxay odhanayaan ulaa'i kuwaasi shufacaa'unaa waa kuwa noo shafeeco qaadaya cinda allaah allah agtiisa nooga shafeeco qaadaya weeye bimacnaa cibaadada ay caabudayaan ashyaada makhluuqaadka hadday sanamo tahay iyo hadday kawaakib tahay iyo hadday malaa'ig tahay iyo hadday khayrkood tahayba waxay ka rabeen bes inay islahaayeen allahna ha idin dhoweeyaan mar labaadkana ha idin shafeeco qaadaan oo allah agtiisa ha idinka shafeeco qaadaan taasay markaa ka rabeen waxayna islahaayeen inaad markaa sidaas samaysaanoo waasitadaa ilaahay ku caabudaan rabbi raalli buu ka yahay bay islahaayeen saasay moodayeen waayahay marka labada arrin markaa mid walba inay shafaaco ka doonaanna may ahayn oo shafaacada dee ilaahay baa haya qul lilaahi ashafaacatu jamiica shafaacada dhammaanteed allah bay u sugnaatay idan ilaahay bayna ku xidhan tahay cidaan allah ka raalli ahayna looma shafeeco qaadaayo marka shafaacadana allah baa la weydiistaa allah ayaa la weydiisanaya marka idan iyo raalli ahaansho ayay ku xidhantahay shafaacadu taqriibka ay ka doonayaanna yacni iyaduna sax ma aha waxa la rabay inay allah toos u caabudaan baa la rabay oo baryada iyo cibaadaadka iyo markaa anwaacda cibaadaadka oo dhan dhammaan toos ilaahay inay u caabudaan baa laga rabay ilaahay ma odhan waa sida igu caabudaan ucbuduu rabbakum alladii khalaqakum rabbigiin caabudaa leeyi kaasoo idin abuuray lama odhan ashyaa kale caabuda ashyaadaa markaa caabudaan xaggayga idiin soo dhowaynaysaa lama odhan abadan waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan yacni waxa weeye lama odhan cid kale barya cid kale baryada ii soo mariya cibaadada cid ii soo mariya kullu dalika lama odhan laakiin dhammaan waxaa la amray cibaadada toos in ilaahay loo caabudo saas yada baa la amray marka waxay ka rabeen labadaa shay ayay ahayd masaladan waa mas'ale muhima waa masale aad yo aad u muhima naqligii darsiga ugu dambeeyey aynu akhrinayna wuu caddaynayaa oo zakariya alansaari markaa uu sheegaayey oo uu tilmaamayey zakariya alansaari waxay uga jeedeen markay sanamada caabudayaan naskii hadalka horaynu akhrinay waa kii yidhi in qulta hada yadullu cala annahum muctarifuuna biana allaha huwa alkhaaliqu alraasiqu almudabiru fakayfa cabadu alasnaam qultu waxaa odhanaya zakariya alansaari kulluhum kaanuu yactaqiduuna bicibaadatihim alasnaama cibaadat allahi tacaala wataqaruba ilayh dhammaan waxay u qabeen sanamaday caabudayaan inay ka dhigan tahay allah inay caabudayaan laakiin dariiqyo kala duwan bay uga jeedeen dabeedna afar nooc buu sheegay qaar waxay u qabeen ilaahay waa cadiim oo waa weyn yahay innaguna dacafaynu naho waa liidannaa marka ehel uma nihin allah toos u caabudno ya munaasib inooma aha bay yidhaahdeen dacfigeenna iyo taagdarradeenna daraaddeed iyo liidashadeenna daraaddeed toos inaan allah u caabudno marka cid waxa weeye jaah iyo sharaf ilahay agtiisa ku leh waynan usii sii marraa fa firqatun qaalat laysat lana ahliyatun licibaadati illahi tacaala bilaa waasitatin licadamati facabadnaaha lituqarribana ilayhi kama qaala xikaayatan canhum maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa qaar saasay ka cabireen buuri wa firqatun qaalat almalaa'ikatu dawu wujaahin wa manzilatin cinda allahi faattakhadna asnaaman cala hayati almalaa'ika liyuqaribuuna ila allah yacni waxaa kada naska horeynu akhrinay yacni marka afarta qolo dhammaan waxay leeyihiin waxaannu caabudaynaa cibaadadu si kale u dhici maysee maqsuudku allahunbuu u dhacayaa laakiin wastun baan u marinaynaa ya wasta ayuun baan u marinaynaa bay uga jeedeen waxayna lahaayeen kuwaasaa markaa yacni allah noo dhowaynaya allah agtiisana nooga shafeeco qaadaya allah agtiisana nooga shafeeco qaadaya saasay lahaayeen waayahay aan horta naska hadalka uu sheegay shiikhu aan dhammaystirno sheikhu waxau uhi raximahullah musanifka kitaabka qoray alqawaacid alarbac wshafaacatu shafaacatan shafaacatun manfiya wa shafaacatun muhbata shafaacadu waa laba shafaaco laba nooc bay shafaacadu u qaybsantaa shafaacatu lmanfiya shafaaca la nafinaayo la diidaayo wa shafaacatu lmuhbata iyo shafaaco la sugaayo shafaaco la nafinaayo iyo shafaaco la sugaayo faashafaacatu lmanfiya shafaacada la nafyinayaa ee la diidayaa maa kaanat tutlabu min gayr illah waa waxa laga dalbaayo laga doonaayo allah cidaan ahayn fima laa yaqdiru calayhi ila allah laga dalbaayo fiimaa laa yaqdiru calayhi waxaanu kari karin ila allahu allah mooyaane cid kale ayna awoodi karin marka la weydiisto cidaan allah ahayn waxay noqonaysaa shafaacada sharcigu diiday ee nusuusta lagu diiday waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu mima rasaqnaakum baxsada mima rasaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay wax ka mida baxsada min qabli an ya'tiya intaanu iman ka hor yowmun maalini ayna iman maalintaasoo laa baycun fiihi wax iibi aanu ku sugnayn gudihiisa walaa khullatun wax markaa saaxiibnimo oo wax anfacaysaana aynay ku sugnayn walaa shafaacatun shafeeco qaadna aanu ku sugnayn oo aan la shafeeco qaadin shafaaco wax anfacaysa ama gaalo anfacaysa ama idan la'aan wax ku anfacaysa waalkaafiruuna hum aldaalimuun gaaladu yaga ayaa daalimiin ah daalimiinta dulmigoodu dhammayska tiran yahay waa gaalada washafaacatu lmusbatatu shafaacada la sugayna hiyo alatii tutlabu min allah waa ta allah laga dalbaayo o allah la weydiisanaayo ta allah laga baryaayo oo allah la weydiisanayo waa shafaacada la sugaayo washaaficu mukramun bishafaaca ka shafeeco qaadayaana waa mid lagu sharfay shafeeco qaadka inuu shafeeco qaado waa lagu sharfo waa lagu karaameeyey waalmashfuucu lahu ka loo shafeeco qaadayaana man radya allaahu qawlahu wa camalahu bacda alidn man waa mid radya allahu allah ka raali noqday qowlahu odhaahdiisa ka raali noqday wa camalahu camalkiisana ka raali noqday waxaa loo shafeeco qaadaya bacda alidni idan dabadeed baa loo shafeeco qaadaya marka ilaahay u idmo u ogolaado in loo shafeeco qaado markaasaa loo shafeeco qaadaya idan la'aan laysagama shafeeco qaadayo kama qaala tacaala sidoo allah uu yidhi man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih man waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yashfacu shafeeco qaadaya cindahu cinda allah allah agtiisa ka shafeeco qaadaya waa kii ila biidnih xaal axwaasha ka mid ah xaaluu idanka ilaahay ku dheehan yahay mooyaane ay laa axada yashfacu cindahu ila biidnih istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su'aal laakiin macnuhu wuxuu dhacayaa nafyi ay laa axada yashfacu cindahu ila biidni cid ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaysaa ma jirto xaal axwaasha ka mida xaaluu yahay mooyaane maqruunan biidnih mid idanka ilaahay ku lamaan xaaluu yahay mooyaane xaal kale cid allah agtiisa ka shafeeco qaadaysaa ma jirto shafaacada waxaa loo qaybiyaa laba nooc baa loo qaybiyaa shafaaco la sugaayo sharcigu sugay iyo shafaaca uu diidoo nafiyey mid walbana nusuustay ku soo aroortay iyadoo shafaacada la sugayana waa timi aayaadkii axaadiista waa ku timi iyadoo la nafyinayo la diidayana waa timi adilada lagu diidaayo shafaacada waxaa ka mid ah aayadda uu sheikhu soo arooriyey baa ka mid ah يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة weliba qiraa'o kalena waa la akhriyey min qabli an ya'tiya yowmun laa bayca fiihi walaa khullata walaa shafaacata in marka waxa weeyaan la fadxiyo oo waxa weeye marka lagu bineeyo fatxa lagu bineeyo idaa buniyat maca allah waa noocii marka cumuumka weliba naska ku ahaa marka waxa weeye waxaa laga qaadanaya cumuum in la diidaayo shafaacada si caama adilo kale waa soo aroortay waxaa ka mid ah hadallada ay gaaladu aakhire odhan doonaan famaa lana min shaaficiin walaa sadiiqin xamiim shaaficiintii waa la nafiyey ma lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac iyaduna waa nafyi la nafinaayo la diidaayo marka famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin adilladaasoo dhammi waxay sheegaysaa nafyiga shafaacada la nafyinaayo ayay sheegaysaa adilo badan oo shafaacada sugaysaana waa jirtaa oo waxaa ka mid ah walaa yashfacuuna ila liman irtadaa reebitaanka laga soo reebay ilaa man irtadaa waxaa laga qaadanayaa cidduu ilaahay ka raali noqday in loo shafeeco qaadaa inay jirayso alistisnaau bacda anafyi ihbaatun man da aladii yashfacu cindahu ila biidni ilaada waxa ka dambeeya shafaacadu waxay noqonaysaa muhbata marka qayb waa la nafiyey marka waxay noqonaysaa hadday idan ka maran tahay waa manfiya haddii idnu min allah la socdana waa muhbata wa kam min malakin fi samaawaati laa tughni shafaacatuhum shay'an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa marka haddii idan ilaahay yacni uu jiro oo uu ciddaa in loo shafeeco qaado ilaahay u idmo uuna ka raalli yahay ciddaas cidda u idmayo in loo shafeeco qaada waa ciduu ka raalli yahaye waxay noqonaysaa shafaacadii way anfacaysaa haddii kale shafaacadaasi cid ma anfacayso waxba ma tarayso xagga axaadiista axaadiis badan baa soo aroortay shafaacada sheegaysaa sida xadiiska saxiixa shafaca annabiyuun wa shafacat almalaa'ikatu wa shafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu araaximiin xadiiska saxiixa ilaahay wuxuu yidhahdaa aakhiro nebiyadii waa shafeeco qaadeen malaa'igtina waa shafeeco qaaday mu'miniintiina waa shafeeco qaadeen arxamuraaximiinkunbaa hadhay markaasuu ilaahay dad kale ka soo gurayaa naarta oo aan markaa iyagu asalka tawxiidka mooye camal kale oo ka ziyaada asalka tawxiidka aan la iman shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii culamada qaarna waa saxiixiyeen oo ibnu kasiir iyo albaani iyo culamo kaleba way saxiixiyeen shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii nebiga wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam shafaacadaydu waxay u sugnaatay cidda dembiyada waaweyn u saaxiibka ah ee ummaddayda ka mid a ah. xadiis kale waxaa ku soo arooray wadakhartu dacwatii shafaacatan liummatii fahiya naa'ilatun in shaa allahu liman maata min ummatii laa yushriku billahi shay'a yacni nebi weliba dacwo mustajaaba abu lahaa nebi weliba dacwadiisii waa hormarsaday anigu dacwadaydii mustajaabada ahayd yaqiinan si yaqiinoo la hubo in la aqbalayo ay ahayd waan dib dhigtay waxaan u dib dhigtaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafeeca qaad ummaddayda aan u shafeeco qaadayo shafaacadaasi waxay gaadhaysaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ciddii dhimata oo ummaddayda ka mida iyadoo aan ilaahay waxba ugu shariig yeelaynin oo cid kale ilaahay aan khasaa'istiisii la siinin oo ilaahay cid kale la caabudin ciddii sidaa ku dhimato tawxiid ku dhimata dembiye wax kastaba ha la yimaadaanbe baa shafaacadaydu gaadhaysa yacni saas uu marka shafaacadii labada noocba waa leedahay adilada caynkaasa waa la kulminayaa nusuusta shafaacada diidaysa waa caama waa la khaas yeelaya adiladan kalea khasisaysaa marka alshafaacatu almuhbatatu ghayru shafaacati almanfiya shafaacada la sugayaa waa ka duwanaanaysaa ta la nafinaayo almuhbatu ghayru lmanfiya halka laga yidhaahdo markaa saas aawadeed shafaacadii gaalada anfici mayso walaa tanfacuha shafaaca shafaaca ma anfacayso oo gaaladii naar lagama soo bixinaayo cid kasta oo muqarabiinta ka mida ah hadday qaraabo la yihiin ama isxigaan ama ubad ayuu yihiin ama waalid ayuu yihiin yacni marnaba shafaaca ma anfacayso waladiina kafaruu lahum naaru jahannama laa yuqdaa calayhim fayamuutu walaa yukhafafa canhum min cadaabiha hadday tahay soo bixin naarta laga soo bixinayo iyo hadday tahay khafiifin cadaabka laga khafiifinayo midnaba kama anfacayso meedanaba kama anfacayso wax shaaficiina oo shafeeco qaadaana u sugnaan maayaan cumuumka caynkaasa waxaa laga reebay xagga takhfiifka abu taalib baa soo aroortay in laga reebay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam si khaas ah ayaa markaa in cadaabkii laga khafiifiyo looga aqbalay marka waxa weeye waa xukum khaasoo laga reebaayo inta kale cumuumku sidiibuu ku baaqi yahay abu taalibna waxaa ku soo arooray xadiiska saxiixaynkaa ku soo arooray can cabbaas bni cabdilmualib qaala yaa rasuula allahi hal nafacta abaa aalibin bishayin fainahu kaana yaxuuduka wayaqdabu lak cabbaas bni cabdilmualib baa wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow abu aalib waxba ma anfacdo waxba ma tartay waayo waa ku ilaalin jiray oo waa ku daafici jiray oo waa ku cadhoon jiray yacnii haddii wax lagugu sameeyo ama lagugu xadgudbo waa ku markaa dhiidhiyi jiro waa ku cadhoon jiray waa ku daafici jiray qaala nacam huwa fii daxdaaxin min naar lowlaa ana lakaana fi darki alasfali min annaar wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haa waan anfacay buu yidhi nacam riwaayaadka qaarkood oo saxiixyada ku sugan bukhaariiyo muslim ayay ku soo aroortay lafdiga nacam haa waan anfacay buu yidhi huwa fii daxdaaxin min naar wuxuu ku sugan yahay yacni cadcaddaan naar ah bimacnaa waxa weeye asal ahaan daxdaaxa waxaa loo isticmaalaa biyaha markaa addimada uu la gelin karo oo markaa waxa weeye qoobka hoose ama adinka hoose gomaddaa hoose markaysa markaa la gelin karo hadday ugu bataan yacni canqawyada gaadhaya haddii kalena ka hooseeya asaalatan taasaa loo isticmaalaa biyaha caynkaas laakiin hadda waxaa looga jeedaa naartii baa marka waxaweyan hadda lagu itlaaqayaa marka waxa weeye naar addimada loo saarayo riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay halka markaa waxa raismagaadhada loo saaraya raismagaadhooyinkaa loo saaraya naar markaysa markaa uu ku joogsanayo oo aadimada saarayo yacni taasuu ku sugnaanaya haddaan anigu aanan markaa shafaacadaydu jiri lahaynna wuxuu ku sugnaan lahaa dabaqadda naarta ugu hoosaysuu ku sugnaan lahaa xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey raqamka uu bukhaariga ku leeyahay waa lix kun laba boqol iyo siddeed raqamka uu muslim ku leeyahayna waa laba boqol iyo sagaal marka waa daliil khaas ah cumuumkii baa laga reebayaa gaal shafaaca ma anfacayso laa biikhraajin min annaari walaa bitakfiifi canhu labada midna kama anfacayso in naarta laga soo bixiyo iyo in markaa laga khafiifiyo midnaba cumuumka inta kale waa la istisxaabayaa daliilkaasi intuu ka reebay mooyaane khaalidiina fiiha laa yukhafafu canhum alcadaabu walaa hum yundaruun cadaab lagama khafiifinaayo marka waxa weeye inta kale cumuumkeeda sidaasaa loo istisxaabaya naskana haddii la caam yeelo baaqiga xuju ku yahay xujo ayuu ku noqonayaa baaqiga oo loo deliishanaya amaa qisada ku saabsan marka waxa weeye abulahab laftiisa waa la sheegay in cadaabka markaa laga khafiifinaayo maalinta isniinta haddii sidaa la yidhaahdo waxaa la odhanayaa tan noocaasi ma sugna daliil markaa waxa weeye lagu khaas yeelayo adilada sharciga ama aha waxa weeye waa riyo cidi ku riyootay cidda ku riyootayna nebiga ma aha calayhi salaatu wasalaam xuja sharciya ma aha xuja sharciya ma aha saas aawadeed waxa lagu gaar yeelayo lagu khasisaayo yacni cumuumka marka aayadaha lagu khasisaayo ma noqonaayo waayo riyadu markaa xujo maaha riyadu hadday ma riyo nebi ahayn laysat bixujatin sharciya xujo sharciya ma aha riyadina waxay aqbali kartaa haddii muslimba ku riyoodo inay markaa min allaahi tahay iyo in min ashaytaani tahay iyo in markaa naftu waxay jeclay tahay mid walba waa u dhici kartaa cidda ku riyootayna sida markaa shuraaxduba ay sheegeenoo xaafid ibnu xajar uu ka mid yahay bacdu ahlihii baa ku riyooday riwaayadu sheegaysaa waana mursaloo cidda sheegtay waa curwa ayaa sheegay oo taabici ah ayaa sheegay yaan lagugu kedin markaysaga oo lagu odhan markaa bukhaarigay ku taallaa bukhaariga markaysaga hadday ku taallo xadiis musnada maaha oo nebiga laga soo wariyey ma aha war saxaabi laga soo wariyey ma aha taabici ayaa warkan sheegay oo yidhi riyada caynkaasa ayaa bacdu ahlihii ku riyoodeen marka wuxuu odhanayaa xaafid ibnu xajar waxaa laga yaabaa kuwa ku riyoodayna weliba markaa inuu gaal ahaa ayaa markaa laga yaabaa calaa kulli xaal xuja sharciya ma aha oo ijmaaca iyo nusuusta mid walba way khilaafsan tahay markaa sidaas aawadeed cumuumka lagama khaas yeelaayo oo lagama reebaayo shafaacada la nafinayo shafaacadii gaal loo shafeeco qaadayay kow waxaa kaloo la nafinayaa oo ka mida shafaacada la nafinayo shafaacada shirkiga ah ee ay markaa mushrikiintu dalbadaan oo ah markaysagaa inay waxaweeye qurbaan cid u sameeyaan oo shafaaco weydiistaan oo shafaaco ka dalbadaan yacni taasna waa ta la nafinayo shafaacaan idanka ilaahay ku xidhnayn yadan waa la nafinayaa man da aladii yashfacu cindahu ila biidni shafaacada la sugayo waa shafaacada ahlul iimaanka loo shafeeco qaadayo yacni anwaac bayna u qaybsantaa shafaacat lcudmaa baa ka mida shafaacada khaaskaee loo shafeeco qaadayo waxaa ka mid mida markaysagaa cid darajaadka in loo kordhiyo in loogu shafeeco qaado cid cadaabka in laga khafiifiyo in loogu shafeeco qaado cid waxa weeye naarta in laga baajiyo in loogu shafeeco qaado yacni marka waxa weeye anwaac badan bay u qaybsantaa qaaruu nebigu la gaar yahay iyo qaaruu la gaar ahay mid walbana waa markaa leedahay saas aawadeed ruux gaala marnaba shafaaca ma anfacayso saas aawadeed baa laynoo sheegay labadii dumar ahaa ee labada nebi kala qabeen nebi nuux iyo nebi luut markii xagga diinka ay markaa kufri iyo gaalnimo qarsadeen wax alla waxay u tareen labadii nebi ma jirin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahuma falam yugniya canhumaa min allahi shay an waqiila dkhula annaara maca addaakhiliin yacni marka dadkii naarta gelayey yacni waxa weeye iyagaan farqi ka lahayn baa la layidhi naarta gala naarta gala markaa shafaacada allah agtiisa laga shafeeco qaadaya lama mid aha shafaacada makhluuq makhluuq agtiis ka shafeeco qaado lama mid aha yacni waxa weeye makhluuq waa ka xalig xidhaa waa isu baahan yahay yacni waxa weeye wakhtiyada qaarkood ayaa waxa weeye biduuni idnihi buu ku shafeeco qaaday odhanaya ilaaba ilaa sidaa i yeel haddii kale isma sheeganno laakiin waxa weeye shafaacada allah agtiisa laga shafeeco qaadaya waa shafaaco barya ah idan ilaahay ku xidhan cidda loo shafeeco qaadayana waa inay tahay cid loo idmay in loo shafeeco qaado ciduu allah ka raalli yahay waa inay tahay yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ila man adina lahu araxmaanu waradiya lahu qawla marka waxa weeye raalli ahaanshiya idan waa inuu jiraa idankana ka shafeeco qaadaya inuu shafeeco qaado waa in loo idmaa ka loo shafeeco qaadayana in loo shafeeco qaado waa in loo idmaa oo labada mid walba idanku waa u dhacaya saas aawadeed baa nebi maxamed uu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma yuqaalu irfac ra'saka wasal tucطah waqul yusmac washfac tushafac faarfacu ra'sii faaxmaduhu bitaxmiidin yucallimaniihi uma ashfacu fayuxaddu liya xaddan faudkhilhum aljanna wuxuu markaa xadiisku sheegaayey waa xadiis ku sugan saxiixa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu shafeeco qaadayo marka hore waa sujuudayaa dabeedna ilaahay buu baryayaa markaa ammaanuu ilaahay ku ammaanaya oo ku mahadinaya ilaahay markaa barayo oo lagu ilhaaminayo markaasaa dabeedna markaa lagu odhanayaa yacni markaa madaxa sare u qaad weydiiso waa lagu siinayaa shafeeco qaad waa lagaa shafeeco aqbalayaa fa yuxaddu lii xaddan xad baa lay xadeeyaa buuhi oo le intaa u shafeeco qaad markaasaan intii u shafeeco qaadaa jannadan geliya haddana waa ku soo noqdaa in kale lay xadeeyaa dabeedna marka waxaway suma ashfacu fayuxaddu yuxaddu lii xaddan fa udkhiluhum aljanna lama odhan marka ciddaa doonto adigu markaysaa u shafeeco qaad cid baa loo xadidaya la odhanaya ciddaa u shafeeco qaad la odhanaya ciddii buu u shafeeco qaaday saas aawadeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni dadka dhammaan uu ka odhanayey yacni waxaan idin tari karaa ma jiro xataa qaraabadiisii ugu dhowaanshaha badnayd ya markuu quraysh isugu yeedhay wuxuu ku yidhi ishtaruu anfusakum laa ugni cankum min allaahi shaya yaa macshara quraysh aw kalimatan naxwaha ishtaruu anfusakum ururkii quraysheedow yacni markaa nafyihiinna ilaahay yacni markaa ka iibsada oo bimacnaa waxa weeye yacni markaa janno waxaa ku gelaysaan la kaalay oo iimaan iyo camal saalixa ah laa ughni cankum min allaahi shay'a xagga ilaahay waxba idinkama taraaya buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa marka dambe uu soo gaadhay inantiisii inuu sidaa ku yidhaahdo marka waxa weeye reer bani cabdimanaaf u yeedhay adeeradii u yeedhay yacni qaar ka mida eeddadii u yeedhay safiya qof walba wuxuu ku lahaa laa ughni canka min allahi shaya laa ughni canki min allahi shaya laa ughni cankum min allahi shaya saasuu ku lahaa markii dambe uu yidhi yaa faatimatu binta muxammadin saliinii min maali maa shi'ti laa ughni canki min allahi a faadimo ina maxamed ahay sala allahu calayhi wasalam saliinii min maali maa shi'ti xoolahayga waxaad doonta iga weydiiso laa ughni canki min allaahi shay'a yacnii haddii aad diinka ka tagto waxaan kuu tari karaa ma jiro sidaasuu ku yidhi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan aniga isku kay halle waa faadimo ubadkiisa ugu jeclaa yacni ayuu sidaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa shafaacadaa waxaa lagu helaa tawxiid baa lagu helaa abu hurayre markuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man ascadu annaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadaada ayaa ugu ayaan badan oo ugu nasiib badan maalinta qiyaame wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaama man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi aw nafsi aw min nafsi waxaa ugu ayaan badan oo ugu nasiib badan shafaacadeyda maalinta qiyaame cidda markaa laa ilaaha ila allahu tidhi xaalay markaa naftiisa ama qalbigiisa ay ka khaalis samaynayso ikhlaas kala imanayso ciddaasaa ugu nasiib badan oo ugu ayaan badan markaa shafaacadii waxaa lagu helayaa tawxiid baa lagu helayaa shafaacadana ilaahay baa haya idan ilaahay bay ku xidhan tahay yacni markaa in waxa weeye daaru dunya qofku jooga inuu yidhaahdo markaysa markaa yacni cid baan weydiisanaya oo marka waxa weeye weli hebelow ii shafeeco qaad ama nebi maxamedow ii shafeeco qaad mid u bannaan ma aha haddii waxa weye markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam shafaacadu waa duco nebigu markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam inta loo yimaado ayaa la odhan jiray ilaahay noo bari noo shafeeco qaad noo ducee yacni marka wakhtiyada qaarkoodna la odhan jiray aakhiro ii shafeeca qaad sidaa la odhan jiray laakiin markuu geeriyooday dabadeed in markaa la yidhaahdo iyadoo daarta adduunye aynu joogno in nebiga inta loo dhawaaqo la yidhaahdo ii shafeeco qaad ama ilaahay ii bari mid inoo bannaan ma aha daliilla male mid inoo bannaan ma aha daliilla male nebigana calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii may dhicin inay marka waxa weeye ay nebiga weydiistaan markaa shafaaca ay weydiistaan bacda wafaatih markuu geeriyooday dabadeed aakhire marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka kaleba la soo saaro dadku waa u tegayaan shafaacana waa weydiisanayaan ila marka waxay yihiin marka waxa weeye waa wada joogaan oo dee waxa weeye yacni nebigii waa xayi oo waa xaadir oo waa joogaa shafaacadana markaa waa awoodayaa laakiin yacni laba daarood oo kala duwan iyadoo la joogo shafaacadii lama weydiisan karo laakiin isku daar marka la yahay oo isku daar la joogo sida daaru dunya oo aanu haa'ib ka ahayn oo kaa maqnayn oo aad markaysaga u tagto aad shafaacadii weydiisato inuu ilaahay kuu baryo way bannaan tahay saxaabaduna waa weydiisan jireen yaa intay nebiga u yimaadaan bay odhan jireen roob ma hayna ilaahay roob nooga bari sida xadiiskii saxiixa ee sheegaayey ninkii waxa weeye markaa reer miyiga ahayoo soo galay isagoo nebigu khudbadaynaya oo yidhi yaa rasuul allah xoolihii waa baaba'een ilaahay noo baryo roobna weydii roobna weydii markaa saasaa la odhan jiray gabadh baa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam yacni suuxda waxay tii ilaahay ii bari in suuxitaanka iga qaado wuxuu ku yidhi haddaad doontana waa kuu baryayaa haddaad doontana waad sabraysaayo jannaad helaysaa dabeedna waxay tihi jannadaan dooranayaayo markaa waan iska daynayaa ducada adankaa dalbaye oo jannaan dooranayaayo waan iskaga sabrayaa dhibaatadane laakiin cawradaa iga faydanta marka waxa weeye aan suuxo ilaahay waxaad iga baridaa inaan cawradaydu faydmin dhibaatadan kale suuxitaanka waa ku sabraya haddaad janno ii ballan qaadeen ya daad ilaahay buu u baryey inaan cawradeedu faydmin gabadhii waxay ahaan jirtay mid suuxda si kastay u suuxdana midan cawradeedu faydmin bay ahaan jirtay yaa midaan cawradeedu faydmin ayay ahaan jirtay marka markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu noolaa saasaa loogu loogu iman jiray loo weydiisan jiray yacni markaa duco ama shafaaco loo weydiisan jiray saxaabada qaarkood waxay ku yidhaahdeen aakhire iyo shafeeco qaad nebigu wuxuu ku yidhi waa yeelayaaye fa acinnii calaa nafsika bikasrati sujuud naftaada igu caawi waxaad naftaada iga caawisaa xaggeeda inaad sujuudda farabadiso si aad shafaacadan munaasib ugu noqoto yaa shafaacadan yacni markaa derajo sare inaan kuugu shafeeco qaado inaad markaa si aad munaasib ugu noqoto saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haakada marka dee waxa weeye markuu nebigu geeriyooday dabadeed saxaabadu intay xabaashiisa tagaan may odhan jirin ilaahay noo bari iyo noo shafeeco qaad may odhan jirin midtaasi bannaanna ma aha waa kii xadiiskii markaa yacni sheegayey cumar markii abaartii ay dhacday inuu marka uu yidhi allahuma ina kuna natawassalu ilayka binabiyina fatasqiina wa ina natawassalu ilayka bicammi nabiyina fasqina abaar daran baa dhacday caamu ramaada abaartii markay dhacday ayaa wuxuu yidhi markaa cumar eh, cumar bnu khataab radia allaahu canh wuxuu yidhi ilaahayow waxaanu kugu tawasuli jirray yacni nebigaaga markaasaadna waraabin jirtay binebiyina waxaa loo jeedaa biducaa'i nabiyina ducada nebigaagaanu ku tawasuli jirray muraadka looga jeedaa saas u ah ma daatada iyo xaqa lagama tilmaamaa haddana waxaannu kugu tawasulaynaa bicammi nabiyina nebiga iyaga adeerkii baanu kugu tawasulaynaa cabbaas ah ee na waraabi oo roobna sii markaasaa qaala fa yusqawn marka weliba marar mutacadida inay dhacday ayay markaa tilmaamaysaa oo riwaayada daahirkeedu uu yahay marka tawasulka cabbaas uu ku tawasulayay wuxuu ahaa tawasul biducaa'i ducadiisa inuu ku tawasulayay waxaana caddaynaya riwaayada soo aroortay ee sheegaysaa inuu marka waxa weeye uu yidhi markaa cabbaasow kacoo ducee oo uu cabbaas duceeyey yacni marka sanad saxiixa ayaa lagu soo wariyey riwaayaad saxiixa ku soo arooray sida ahlucilmiga qaarkood marka ay tilmaameen oo sheekh albaani ka mid yahay xaafid ibnu xajar laftiisuna waa soo arooriyo sharax xadiiska ayuu ku keenay sharax xadiiska ayuu markaa ku keenay marka cabbaas waa duceeyey wuxuu yidhi allahuma inahu lam yanzil balaaun ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakaani min nabiyika wahadihi aydina ilayka bidunuubi wanawaasina ilayka bitawba fasqina ducada caynkaasu ku duceeyey ducada caynkaasa ayuu ku duceeyey markaasaa dabeedna markaa roobkii sidii ku yimi markaa sida ducada cabbaas ay ahayd tawasulka cabaas uu ku tawasulayay sida u ahayd tawasulun biducaa'i ayaa tawasulka nebiguna u ahaa tawasul biducaa'i sida waxa weeye markaa maalintii uu khudbadaynayey jumcada yacni markii loo yimi oo la yidhi waxa weeye roob ilaahay noo weydii uu roobka u weydiinaayey riwaayaadka qaarkood oo sii caddaynayaana waa jiraan oo fa yastasqii lahum markaasaa nebigu istisqaa u samayn jiray yacni ismaaciili ayaa mustakhrajkiisa xadiidkan bukhaariga mustakhrajkiisa ayuu ku keenay dabeedna ziyaado ayuu ku soo wariyey ah fayastasqii lahum markaasuu istisqaa u samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa dabeedna roogka la siin jiray marka waxa weye tawasulun biducaa'ihi buu ahaa hadduu tawasulun bidaati ahaan lahaa kama leexdeen ee markuu geeriyooday dabadeedna waa ku tawasuli lahaa daatadiisa laakiin taa ugama jeedin taa ugama jeedin sida marka waxayn riwaayaadkuba caddaynayaan waa tawasulun biducaa'ihi yacni markaa weeyaan tan ku saabsan marka waxaa weeye shafaacada yacni markaa sidaas yadaaba quyuuddeedu ay tahay tan qurbada ku saabsan yacni mushrikiintu inay caabudaan ashyaada qaarkood iyagoo uga jeeda allah inay ugu dhowaadaan dee waxay tahay markaysagaa midaan bannaanayn oo cibaadada marka waasida kuma jirto yacni waasidadu xagga marka waxa weeye risaalada iyo waxyiga iyo tabliiqa awaamirtiiyo nawaahida la soo gaadhsiinayo iyo waxyiga la soo gaadhsiinayo xaggaasaa waasidadu ku sugantay siday culammadu caddeeyeen laakiin waa siduu xagga cibaadada kuma sugnaa ee waxa la rabaa toos in allah loo caabudo ayaa la rabaa nebiga cibaadada la marin maayo awliye la marin maayo malaa'ig la marin maayo yacni markaa awliyaan baryayaayo allah baan marka waxawaye ducada usii marinayaa sax ma aha waa tii mushrikiintu ay samaynayeen sidaas aawoodee culammadu waxaabay ku soo naqliyeen taasi inay gaalnimo tahay ijmaac bay ku soo rareen man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wa yas'alhum alshafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaaca waatay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen ruuxa markaysaga ka yeela isaga iyo allah inay u udhaxayso waasito ay udhaxayso uu baryaayo ou tala saaranayo ou shafaacada weydiisanaayo ou iyaga tala saaranayo waa gaaloobay ijmaacan baana ku gaaloobay yacni shaykhulislaam ibnu taymiya sidaa yidhi ahlucilmi badan oo kalea ka soo naqliyo ku waafaqay yani markaa ijmaaca uu sidaas yadaa uu soo naqliyey culamo badan baa markaysaga ku waafaqday oo kutubaha markaysaga fiqiga xanaabiladana aad bay u soo rareen hadday markaa tahay waxa weeye yacni marka waxa weeye insaafka mardaawi mardaawi wuxuu dhintay ee qarnigii sagaalaad buu ahaa siddeed boqol iyo shan iyo siddeetankii ayuu dhintay calaa abulxasan caliy bnu sulaymaan almardaawi min culamaa'i qarni taasic buu ahaa hadduu yahay saaxibu aliqnaac waa kitaab fiqigi oo markaysa cala madhab alxanaabila aliqnaac fii fiqhi alimaam axmed waxaa leh sharafuddiin muusa bnu axmed alxajaawi isaguna wuxuu ahaa culammadii qarnigii tobnaad sagaal boqol lixdan iyo siddeeddii ayuu dhintay hadduu yahay ghaayat lmuntaha fi ljamci bayna aliqnaaci waalmuntaha waa kitaab kaloo fiqiya cala madhab alxanaabila ah isaguna saasi la-eg buu soo naqlinaya waana ku waafaqaya waxaa qoray marci ibnu sulaymaan alkarmi almaqdasi alazhari kun iyo saddex iyo soddonkii ayuu dhintay hadduu yahay marka waxa weye shamsudiin muxamed ibnu muflix oo isaguna ardaydii ibnu taymiye ka mid ahaa kitaabka weyne fiqiga ah ee kitaab ulfuruuc la yidhahdana leh oo toddoba boqol lixdan iyo saddexdii dhintay isaguna saasi la'ag buu markaa soo naqliyey waa ku waafaqay culammada markaysaga kutubaha qaarkood sharaxday iyaguna waa ku waafaqeen xataa culama xanaabilo ahayn baa soo naqliyey sida waxa weeye marka ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa la yidhaahdo qawaaticu lislaam ayuu hadalkaa ku soo naqlinayaa isagoo ka soo xigtay naqliga marka ibnu muflix ibnu muflix waa ninku ku yidhi marka shaykhulislaam ibnu taymiya yacni ibnu muflix keliya ma tihid adigaaba muflixa buu yidhi adiga laftaadaaba muflixa marka ibnu muflix buu kasoo soo xigto kasoo naqliyey dabeedna markaysaa wuxuu ku keenay qawaaic qawaaic lislaam kitaabkiisa la yidhahdo ayuu ibnu xajar alhaytami ashaafici uu ku keenay isaguna marka waxa ma radin oo arrinka noocaasa ma tacaqubin ahlucilmi badan baa saas yadaa usoo naqliyey oo kuwaynu sheegnay ay ka mid yihiin marka waa mas'alo culammadu ay isla ogol yihiin yacni marka weeye oo dee nusuustii adilada laga qaadanayo ahlucilmiga qaarkood markay soo naqliyeen sida waxa weeye mansuur albuhuuti yacni markuu sharxaayo iqnaaca wuxuu tacliiqinayaa hadalka man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita hadalkaas yatawakkalu calayhim wayadcuuhum wayas'aluhum faqad kafara ijmaaca hadalka noocaasa ayuu tacliiqinaya dabeedna wuxuu yidhi ay kafara nuskhada markaysa markaa ayaa kafara ka dhacday oo dabeedna markaasuu dabeedna ay kafara markaysa ku caddeeyey dabeedna markaasuu wuxu yihi u gaaloobay ijmaacan buu gaaloobay lianna dalika ka ficli caabidi alasnaam mansuur albuhuuti baa odhanaya lianna dalika ka ficli caabid ilasnaam waayo taasi waxay tahay kuwii sanamada caabudayay ficilkoodii oo kaley la mid tahay qaa'iliina maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa yacni marka waxa weeye saas yadaa ay ahayd marka waxay ku kala duwan yihiin mushrikiintii hore iyo mushrikiinta dambe mushrikiintii hore waxaan ay samaynayaan inay cibaado tahay way qirayeen laakiin mushrikiinta dambe waxa weeye magicii cibaado ayaynay u ogolayn asmaa kale laga yaabaa inay ku magacaabaan oo tawasul iyo tashafuc iyo wax la mida inay ku magacaabaan baa laga yaabay oo cibaadadii ula imanaya qurbo iyo taqarub iyo cibaado iyagoo ula imanaya ayaa laga yaaba inay ka bedelaan oo magacii ay diidaan magaca cibaado maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa halkay cibaadada qirayeen qoladii hore cibaado inay tahay ma qirayaan kuwa dambe marka magaca inay ka bedelaan oo magacii diidaan waxba kama bedelaayo waatuu markaysaa markaa sancaani tathiirulictiqaadka ku odhanaayo alasmaa laa tugayiru lmacaani qaacidada caynkaasuu caddaynaya isagoo soo qaadanaya khamriga haddii magaca laga bedelo inuu khamrigi inu yahay nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam yakuunu fii ummatii qowmun yashrabuuna alkhamra yusamuunaha bikayri ismiha yani markaa saas yada ayuu markaa u keenay waxaynu ku gebagabaynaynaa masalada caynkaasoo ku saabsan inuu qofku markaa la yimaado yacni markaa cibaado iyo marka waxa weeye taqarub marka waxa uu la yimaado oo cibaado uu cid ula yimaado isagoo isle ilaahay bay ku dhowaynaysaa ahlucilmigu horeba inay u sheegeen oo aynay ahayn wax markaa sheikha kitaabkan qoray iyo mashaayikh gaari waxay la gaar noqotay inaynay ahayn si aynu caddayno waxaynu soo naqlinaynaa bal culammadii ka horraysay cid ka mida ah oo sidanoo kale u tilmaantay fakhridiin alraazi oo lix boqol iyo lix markii hijirigu ahaa dhintay culammada shaaficiyana ka mid mida ah, culammada ashaacirona ka mid mida ah, marka ay yidhaahdaan alimaam ashaaciro waxay yidhahdaan isagay ku dhacaysa haddii usuuludiin laga warramaayo ama usuul fiqi laga warramaayo oo layahay qaala alimaamu aan waxba la raacin fakhridiin arraazi bay ku dhacaysaa bay yidhahdeen muxuu ka yidhi wuxuu yidhi waclam ana almustaxiila an yaquula alcaaqilu wuxuu sharxayay aayaddan suuratu alacraaf faatow calaa qawmin yackufuuna cala asnaamin lahum aayaddaas ayuu sharxayey iyo hadalkii muuse ay ku yidhaahdeen qaaluu ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha wuxuu uhi waclam ana almustaxiila an yaquula alcaaqilu limuusa ijcal lana ilaahan kama lahum aalihatan wakhaaliqan wamudabbiran liana aladii yaxsulu bijacli muusa wa taqdiirihi laa yumkinu an yakuna khaaliqan lilcaalami wa mudabbiran lah wman shaka fi dalika lam yakun kamila alcaql walaqrabu anahum طalabuu min musa calayhi aلsalaamu an yucayina lahm asnaama wa tamaasiila yataqarabuuna bicibaadatiha ila allahi tacaala whada alqwl huwa aladi xakaahu allahu tacaala can cabadat alawhaani xaysu qaaluu ma nacbudhm ila liyuqaribuna ila allahi zulfa ida carafta hada faliqaa'ilin an yaquula lima kana hada alqowlu kufran fanaqulu ajmaca kulu alanbiyaai calayhim asalaamu cala ana cibaadata gayri اllahi tacala kufrun sawaء ictaqada fi dalika algayri kownahu ilahan lilcaalami aw ictaqaduu fiihi ana cibaadatahu tuqaribuhum ila allahi tacaala khulaasada hadalka uu sheegaya waxay tahay wuxuu leeyahay waxaa mustaxiila ruux caqli lihi inuu ku yidhaahdo muuse ijcal lanaa ilaahan kama lahum aaliha oo khaaliq iyo mudabbir noo yeel iyo aaliha noo yeel yacni marka inuu sidaa yidhaahdaa oo yacni markaa looga jeedo khaaliq yacni markaa yacni na abuuray oo na maamulaya noo yeel inuu yidhaahdaa shay macquuloo suuragala maaha ba aalihada inay saa uga jeedaan maaha waayo arrinka ku xasilaya yeelitaanka muuse iyo taqdiirkiisa ku xasilayo ku dhacayaa ma suuragal aha inuu caalamkan kii abuuray noqdo ee maamulaya inuu noqdaa ma dhici karto ka arrinkaasoo kale ka shakiyaana dee kaamilulcaqli maba ahba marka waxay u dhowdahay waxay muuse ka doonayeen inay tahay inuu sanamo iyo tamaasiil u yeelo cibaadaday caabudayaan allah ay ugu dhowaadaan sidii ilaahayba uu ka sheegay kuwii awsaanta caabudayay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa taa markaad garato waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo muxuu haddaa arrinkani kufri u noqday hadday rabbi uun doonayeen inay u dhowaadaan ee waxaan suura ahaan un cibaadada ay ula jeesanayeen doonayeenna cibaadaday caabudayaan xaqiiqatan in rabbi ay u dhoweyso ay ka rabeen wuxuu markaa uu yidhi hadalkan weeye hunaa marbadu alfaras fanaquulu ajmaca kullu alanbiyaa'i calayhim assalaam waxaan odhanaynaa nebiyada dhammaantood waa nebiyadii ilaahay oo dhammi waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen cala an cibaadata hayri illaahi in cibaadada cidaan allah ahayn la caabudaa inay kufrun gaalnimo tahay waxaana isku mida inuu waxa weeye ciddaan la caabudayo ee khayrullaahi ahi ilaaha caalamkan u sugnaadoo abuuray inuu yahay iyo iyo in cibaadada looga jeedo in allah loogu dhowaado inuu yahay farqi ma kale leh yacnii ciddan uu caabudaya kayrullaahi ahi inuu u qabo inuu dee caalamkan isagu abuuro ilaah u yahay iyo inuu markaa u qabo markaa inuu allaahulu dhowaynayo allah ilaahulcaalam u yahay sida uu ictiqaadsan yahay farqi ma kala laha oo isagaan uba qabin inuu caalamkan dee shaygan uu caabudaye ee allah ka soo hadhay inuu caalamka abuuray isagaan u qabin laakiin uga jeeda allaha kuu dhoweeya allah baa wax walba mulkiyo wax walba hantiyo oo rabbigii dhammaan khalaa'iqdo dhan u rabbi ahaaye ashyadana caabudaysaa kuu dhoweeyo isagoo sidaa uga jeeduu ku gaaloobaya haddana culama ay markaa nebiyadii ku ijmaacsanaayeen nebiyadii may kala farqin ijmaac bayna ku ahayn arrinkaa hadal kaloo la mida oo kaasoo kale shabbahaa wuxuu markaa ku yidhi isagoo ka warramaya markaysagaa yacni noocyada shirkigay la yimaadeen markuu suuratu yani markaa suuratu saba markuu fasiraayo curuuqu shajarati shirki alarbaca yani marka aayadda goysay markuu fasiraayo walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah ayuu wuxuu yidhi yani falaa faa'idata licibaadatikum hayr allah faina allaha laa ya'danu fi shafaacati liman yacbudu hayrah ilahay shafaacada uma idmaayo marka hore wuxuu soo sheegay raabicuhaa qowlu man qaala inaa nacbudu alasnaama alatii hiya suwaru lmalaa'ika yacni qolada afraad waxay ahayd qoladii mushrikiinteedu ka warramayey qolo tidhi sanamada waxaan u caabudaynaa sawiradii malaa'igta weeyi liyashfacuu lanaa si ay noogu shafeeco qaadaan baan u caabudaynaa fa qaala tacaala fii ibtaali qowlihim wuxuu ka yidhi ilaahay qowlkooda burinuu burinaayo walaa tanfacu shafaacatu ila liman adina lah shafaacadu anfici mayso ciduu ilaahay u idmo mooyaane cid kale anfici mayso falaa faa'idata licibaadatikum hayra allah faa'ida kuma sugno cibaadadiinna allah cid aan hanay caabudaysaan fa ina allaha laa ya'danu fi shafaacati liman yacbudu hayrah waayo allah shafaacada uma idmaayo cid marka allah cidaan ahayn caabudaysa fa bialabikum ashafaacata tufawituuna calaa anfusikum ashafaaca dalabkaa shafaacada ashyaadan ka dalbaysaan waxaa ka tegsiinaysaan nafihiinna shafaacadii baa seejinaysaan inaad shafaaco weydiisataan waxaa kaga tagsiinaysaan nafihiinna shafaacadii ayaa seejinaysaan halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk